alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayib waxaanu dhameynay baabkii ku saabsanaa taxaakum ilaa geyri sharci illah waxaan rabaa qof khulaaseeya ama soo kooba awalan xaaladaha ay leedahay alxukmu fi xayaati اnnaas laba xaaladood baynu ay leedahay baynu nidhi xukumka iyo maamulka nolosha dadku laba nooc weey yacanaa marka la eego waxaa lagu xukumayo fadal yani alxukm fima yatacalaq biاlumuur اlidaariya الtandiimiya kaa maxaa asal u ah aljawaaz ayib maxaa shardi u ah inuu banaanaado an laa yukhaalifa nasa aw maqsada min maqaasid shariica jazaaka allahu khayra noocaa ku saabsan idaarada iyo tandiimka nidaaminta iyo maamulka nolosha dadka shareecana aan ka hor imanahayn qaacidadeebuu hoos tegayaaba nihi min qawaacid shariica qaacidaة almasaalix gaaraan waxaa loo yaqaano almasaalix اlmursala oo shay ay ku jirto maslaxo wax nasoo markaa iyada si gaara uga hadlayna aanu jirin marka nusuusta guud ee dhiiri gelineysa ama banayneysa masaalixda diineed ama adduunyo ayuu hoos tegaya wax khilaafana culimadu kuma laha ban iri nooca labaad ee alxukm fi xayaati الnaas uu leeyahay haye alxukmu fima yatacalaq biاlumuur الtashriiciya sida xuduudii oo kale qisaastii xalaashii xaaraantii nooca maxaa waajiba ma alwaajibu fi hada الnowc nacam aliltizaamu bima xakamat bihi shariica in la laasimo wixii shareecadu ay xukum u yeeshay masaa-ishaas oo lagu xukumo bima anzala allah sharciga iyo diinta ilahay u soo dejiyey ma daliilu calaa dalik wujub lxukm wujubu lxukmi bima anzala allah maxaa u daliila waajibnimada waajib tahay ilaahay sharcigu soo dejiyay in wax lagu xukumo maxaa u daliila wa an ixkum baynahum bima anzla allah nacam iyo in alxukmu ila lilah wadamu lxaakimiina bigayri ma anzla allah waxyaabaa wujuubka tusanaya waxaa kamid a ah dhaleecaynta ilahay u dhaleeceeyey kuwa ku xukumaya ilahay sharcigiisa wax khilaafsan man lam yaxkum anzla allahu faulaaئika hum lkaafiruun iyo kuwa uxukum doonanaya waxaan sharciga ilahi ahayn alam tara ilى اladina yazcumuuna anahum amaruu bima unzila ilayka wma unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ilى الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu الshayطaanu an yudilahum ضalaala baciida وkذلika فlا رbka lا يؤmiنuuna حatى يحkimuuka فيma شhaجara bynه ayب in waafq الcabd ذalika وxakma bxukm الlahi fahuwa الmaطluب hadduu waafqo u ku xukumo xukumki ilahi waa sidii la rabay in khalafa xukm الlah وxakma bغayri ma أnزl الlah hadduu xukumki ilahay qofku khilaafo fi khaasati nafsi aw fi man taxta ricaayatih marka isaga tiisa la eego iyo marka la eego cidda uu maamulo amiiran kaana aw gayra amiir amiir ha noqdo ama cid kale ha noqdo suldaan ha noqdo caaqil ha noqdo mudiir ha noqdo mudaris ha noqdo rabu usra mar walba ana alxukma bima wakadalika alxukm gayri ma anzla la yatacalaqu biاlumaraai walwulaati faqط wainama huwa caamu fi jamiici الnaas waana masale muhima haddii ilaahay xukumkiisa lagu xukumayo haddii la khilaafaba ma aha arin la xidhiidho oo qura oo ku saabsanuun umarada iyo wulaat الnaas bal waa amru oo shaamilu lijamiici الnaas inagii hadalkii shekh اiسلام iبnu taymiya soo naqile uu yihi waxa weeyaan xatى kul man xakma beyn اثnain fahuwa qaadi fahuwa xaakimu xataa ka caruurta ku kala saaraya khad wanaag iyo far wanaaga waa ka soo gaadhsiiyey ayib maxaa u daliila taas cumuumkaa maxaa u daliila alxukm ma anzl la alxukm gayr ma anzl in umaradoo qura ku tacaluqin haye saxiix man tucumuun bay faa'ideyneysaa waman lam yaxkum anzl lah faulaika hum lkaafiruun waxay ka dhigan inta la yihi kulu man lam yaxkum bima anzla allah kaina man kan ulaaika hum lkaafiruun marka kulu xaakimi wa qaadin ayaa soo gelaya ayib haddaba ida khalafa dalika waxakama bigayri ma anzla اllah waxaynu sheegnay inuu leeyahay mise xaaladood haye saddex xaaladood inuu leeyahay jazaka اllahu khayra alxaalaة اlأulى fadl maqashey si fiican umaan maqal weli yani an yakuna xukmuhu bigayri ma anzla اllah naatija can اctiqaadi qalbiyi kufriyi in xukumkiisa xukumkii ilaahay khilaafsani uu ka dhashay caqiide qalbi oo kufri ah suwaru hada اlictiqaad اlqalbi ayaa inoo sheegi kara amhiladiisa iyo tusaalayaashiisa haye tafadal haye ko alاstixlaal اذkurha bاlcarabiya alاstixlaal suuraة الاstixlaal waa maxay an yaxkum bigayri ma anzla allah muctaqida jawaaza dalika inuu ku xukumo waxaan sharcigii lahayn isagoo aaminsan oo caqiideysan inay u banaan tahay taas ayib marka istixlaalku istixlaalka mukafirkee lagu gaaloobaa ma arin qalbiyaba mise waa arin yatacalaq biljawaarix tafadal tafadal jazaka allah khayr wa amru qalbiyu yaa xusuusan culimada masalada ka soo naqilay istixlaalku inuu caqiide qalbi yahay ictiqaadu xilihi inuu yihi istixlaalu shay ictiqaadu xilihi inuu yihi haye sheikh lislaam ibnu taymiya ibn اlqayim ibnu taymiya mar labaad ibn cuthaymin sax baarak اllahu fik ayib marka goormaa la odhan karaa qofkaas wuxuu xalaashaday istaxala اxukm bgayri ma anzla اllah aye ida saraxa bidalik waxaa qofka qalbigiisa ku jira waxaynu ku ogaan karnaa inuu inoo sheego haddaanu dee ilaahay nooga waramin sida ilaahay munaafiqiinta qaarkood uu fadeexadeeyey hal yahbutu dalika bاlcalaamaat wاlqaraa'in kalisraar oo kale sida joogteynta wاlikhaar aye laa yahbut daliil baynu sheegnay tilmaamaya alxukmu calى الnaas bima fi quluubihim anahu laa yahbut bihadi اlumuur miaal haye xadiiu usama usama muxuu dilay hal qatalahu usama hal qatala usama hada rajul muctaqida hubuuta islaami isagoo aaminsan in islaaminidu sugan tahay buu dilay haye haye gaalnimuu dilay inuu gaal yahay buu isagu ku xukumay limaada xakama calayhi bاlkfr maca anahu naطqa bالshahaadateyn waciqd اlislaami yahbut bidalik muxuu gaalnimada ugu xukumay isagoo shahaadateyn ku dhawaaqay qofka islaamnimadiisuna ay ku sugmayso binuطqi bishahaadateyn haye qaraa-in yacnaa ra'aahu mutacawida wuxuu arkay inuu yahay nin seefta uun ka hoosgelaya wstadl alى dalika bqaraain maxaa qaraainta kamid a aye aye sax yani kafir asliya buu ahaa muslimiin buu laayey usaame in badan buu seefta la daba socday intaasoo dhanna ma islaamin markii seefta la dul hariyey buu ashahatay haddana rasuulku lam yactabir بالqrا'ن اlatي اctamada عalayha usama alا shaqqta can qalbihi litaclama hal qaala dalika iyo kayfa tafcal bla ilaha ila ida jaءat ywma القiyama arrin sahlan maa arrintu inaad qof waxa weeyaan arrimo qalbigiisa ku jira aada leeda way ku jiraan oo aanu isagu muujisan inaad ku xalaashato dhiiggiisa ama aada axkaamtii kufriga iyo gaalnimadii riddada aad ku siiso waay suwarka maxaa ka mid a inoo dul maraya aye suwarka soo hoosgelaya xaaladda koobaad baynu ku jiraa weli ayib atafdiilki an yufadala an yufadila xukma gayr اllahi calى xukm اllah waa kufru bilijmac soo ma haye an yactaqida ana xukma gayr اllahi musaawi lixukm اllah aljuxuud oo ah inkaaru inkaaru xukm اllah laa can jahli walakin can cinaad xukumkii ilahay ba u diiday wuxuu ihi xukm اllahi fi الzani rajmi maaha jaldi maaha haddaba waa maxay waa in ثalaثa sanawaat la xidho ayib atabdiil oo ah an yansiba xukma gayr اllahi ilى اllahi wa ilى diini waxa aan xukumkii ilaahay ahayn inuu ilaahay u nisbeeyo diinta islaamka ugu abtiriyo ayib haddii qof yidhaahdo ka warama mujarad in xukumkii ilaahay uu ka tegey wax kale uu ku xukumay baa tabdiilah haye fadlan waayo tabdiil mukafira taasi ma noqonaysa miya tarku xukm illaahi wاlاstibdaalu bihi aw canhu bigayri inuu xukumka ilaahay ka tago mid kale uu ka bedel qaato laa yakunu hada tabdiila kafir waa istibdaal biduni shak waa istibdaal qof kastoo shay ka taga oo mid kale bedelkiisa qaata istibdaal buu sameeyey lakin tabdiilkii mukafirkaa maaha haddii ay taas tabdiilkii mukafirkaa tahay jamiicu cusaati اlmuwaxidiin kufaar bay ahaan lahayn waayo mid kasta oo shay macsiyaa sameeyey wuxuu ka bedel qaatay oo uu ku bedeshay shay taacaa ama calى اaqل shaygii mubaaxa buu ku bedeshay taasina sax maaha in la ihaahdo ninkan zinayste waa kafir lannahu bedela sharc اllah sharc اllahi wuxuu ahaa inaan la zinaysan oo la guursado isaguna sharcigii ilahay intuu ka tegay buu wuxuu ku bedeshay zino lama odhanaya saas mujarad atark lilwaajib shayga waajibka ah in laga tago quri maaha tabdiil bedelis la bedelay maaha de farqi baa udhaxeeya qof leh hada sharc الlah sharc waa jaldu zani ayri jaldu zani غayr الmuxsan miata jalda zaniga hayr muxsanka boqol jeedar in lagu dhufto ayaa sharcigii ilaahay buu leeyay yuqiru bidalika wayaltazimu bihi laakiin markay xagga camalfalka timaado ay dalika boqolkii jeedal ku dhufan maayee saddex sanadood buu xidhaya ama toban milyan buu khasiraya iyo qof le xukm اllahi fi الzani fi xaddi الzani wa xabsuhu ثalaaثa sanawaat labadaas ma isku mid ba isku mid maaha midna yaftari calى اllah midna yukhaalifu xukm اllah mid ilahay buu ku been abuuranaya waxaan xukumkiisa ahayn buu xukum ilahay ka dhigaya midna sidaa yeeli maayo xukumkii ilaah unbuu khilaafaya waa kale xukum duwan yihiin waana kala dembi wen yihiin soo waadix maa ayb markaa suwarkaas dhan waa laysku waafaqsan yahay alxukm غayri ma anzl الlah inuu yahay kufr oo ictiqaad qalbiga baa raaca waxyaabala kale waxaa kamid ah dadka qaarkood haddii la idhaahdo alxukm غayri ma anzl الlah kufri akbara maaha haddaanu ictiqaad qalbiga raacin waxaa laga yaaba markiiba inay la soo boodaan hadi caqiidaة اlmurjia bal gulaat اlmurjia min aljahmiyati wagayri hada jahl caqiidaة اlmurjia waa shay kufri ah sidiisa kufri u ah in la idhaahdo istixlaal iyo juxuud iyo tabdiil iyo waxaasaa loo shardinaya waadix maha sida in la idhahdo tusaalahaan idin siiye qofku shirkiga ku gaaloobi maayo akbarkaa xataa yastaxilahu qofku cayda ilaahay oo caayo ku gaaloobi maayo xataa yajxada taxriim allahi lidalik ilaa uu dafiraya xaaraantiniminta ilahay xaaraantimi aw yastaxila dalik taase caqiide xuna soo waadix maaha laakiin innaga waxaynu ka hadlayna waa maxay waa shay aan iskii gaalnimo u ahayn oo hadduu qof idhaahdo qofku zinada ku gaaloobi maayo xataa ma waxaynu odhanaynaa hadihi caqiidaة اljahmiya maynu odhanayna maxaynu odhan weynay lanna zinadu sideeda gaalnimo uma aha xukumkii u kaalay alxukm cinda ahli الsuna alxukm gayri ma anzla اllah cinda ahli الsuna ma sidiisuu kufri u yahay akbara waa maya inaanu kufri akbar ahayn maxaa u daliila waxaa u daliila inay selafku kufriga aayadda lagu sheegay man lam yaxkum bi anzl lah faulaika hum lkaafiruun ay ku fasireen kufri asqara kufru duna kufr nin baa wuxuu leeyahay xukm gayri ma anzla اllah marka tidhi ictiqaad qalbiya baa loo shardiyaa in lagu gaaloobo caqiidadii jahmiyadaad ku hadashay su-aal baan ku weydiinayaa barbaraawiyow alxukm gayri ma anzla اlah kufru bidaatihi inuu miyaanad aaminsanayn laa actaqidu dalik haddaan aaminsana alxukm gayri ma anzla lah inuu sidiisa kufri mukhrij min almilla yahay ictiqaad qalbiya baa loo shardiyaa si loogu gaaloobo weligeena ma idhahdeen taas wa hadihi caqiidaة اlmurjia aljahmiya bail taas lakin ana actaqid caqiidaةa ahli الsuna oo ah alxukm gayri ma anzla اllah inay wax kale oo gaalimiin raacaan mooyaane inaanu sidiisa gaalnimo u ahayna sidiisa u yahay kabiira min kabaa'ir الdunuub bal culimada qaarkood ay ijmac kusoo naqileen taas sida ibn cabdilbar caqiidada kutub ahli suna ku taalaana ay taa tahay taa cagsigeeda in la hahd alxukm bikayri ma anzila sidiisuu gaalnimo u yahay yay u nisbeeyeen culimadu oo caqiidatu man bay yidhaahdeen caqiidatu alkhawaarij kutub tafsiir aag waman lam yaxkum anzil اlah faulaika hum lkaafiruun kutub tafsiirka aag xataa mufasiriinta ashcariyada ah iyo kuwa maaturidiyada ayaag iyo kuwa ahlu sunaha dhammaantood eeg tafsir ibn jirir abari eeg qurطubi ibnu kahiir eeg ibnljawsi eeg zaadulmasiirkiisa jasaas eeg kutub shuruux alxadiid eeg kutub lmuctaqad eeg laba masaluun baad heli doontaa masalada koobaad oo ah alxukm hayri manzila inuu yahay kabiira min kabaa'ir dunuub kufrun duuna kufr kufrun asqar iyo masalada labaad oo ah in la yidhahdo alxukm hayri manzil lah sidiisuu kufri akbara u yahay wakulu man xaka bigayri ma anzla allah faqad kafar inuu yahay qowl اkhawaarij marka qofka horta waa inuu fahmo maxaa istixlaal iyo juxuud iyo arrimaha la midka ah marka wax lagu gaalaysiinayo loo shardin karaa maxaase aan loo shardin karin maxaa loo shardinayaa baynu nidhi arrimaha macsiyo ah duuna alkufr aan gaalnimo ahayn ama arrintu hadday tahay amrun mukafiru bidaati amrun kufriyu binafsi arrin iyado seeda gaalnimo ah istixlaalu shardii qofka shirka akbara sameeya odhan miyaad xalaashatay kufriga ama xalaashada miyo xalaashan waxaanu sameeyaba gaalnimabe maxaynu wa sabab kalu ku gaaloobo maxaynu ka raadin doonaa waa masale kale inaynu idhaahno hal qaamat caleyhi lxuja am laa waa masale kale taas oo qofkii dee kufri akbara ku dhacay ama shirka akbara ku dhacay ayaa waxyaabaha loo eegaa ma jahli baa ugeeyey ma khaa ma ikrah lakiin ma odhanan ma xalaashatay shirkiga ilahay inuu xaaraantimeeyey miyaad dafirsan tahay waxaa odhan mayno waxaanu sameeyeyba kufriya sooma laakiin ka zinaysta haddaanu isagu ino odhan waan xalaashaday qof dembaabay un baynu arkaynaa gaalaysiin mayno hadduu isagu inagu idhaahdo zinadu waa xalaal waxa uu ku hadlay waa gaalnimo cayntiisa in la gaalaysiiyaana waxay u baahan tahay in xaaladiisa la eego ile xukumkii ilaahay buu dafiray soo ma wuxu ilahay xaaraantimeeyeyna xalaal buu ku sheegay hadduu yahay qof imika soo islaamay ka waran oon maqalba zinadu inay xaaraam tahay hadduu yahay man nashaa bibaadiyatin baciida can ilcilmi walculamaa oon maqalba xaaraannimadeeda marka qofka cayntiisa la xukumaya waxyaabaha la eega laakiin mas'aladu sideeday gaalnimo u tahay ilaaq iyo taciinkana farqi baa udhexeeya ilaaq waa in masalada la xukumo la ha waa waxaa la eegayaa nas ama ijmaac ma loo hayaa inay masaladaasi gaalnimo tahay tacyiinkuna waa shaksigii mucayanka aha ee masaladaa gaalnimada ku hadlay ama sameeyey ama ictiqaaday la xukumo taasi intaa in dheeraadkaa ah bay u baahantahay soo waadix ma lihadaba culimadu faraquu bayna aliطlaaqi watayiin masaladaas soo waadix ma ya marka dadka qaarkood laakiin maxaan idinku celcelinayaa masaladan inaad horta bal suuraysataan waxa laga hadlayo tasawur saxa aad ka qaato kadib aad masalada xukunkeeda aad fahmi karta lakiin qofka iskaga khaldan tahay maxaa istixlaal loo shardin karaa maxaan loo shardin karin oo haddana masaaishaa ka hadlaaya ka hor qaar waxay ku leeyihiin xukaamtan aad difaacaysa annaga xukaam difaaci mayne masale sharciga baanu ka hadlayna ninka xukaamta difaacaya waa ninka khaladkooda cad qiil u samaynaya haddaanu odhan lahayn waa banaan tahay an yaxku bigayri ma anzl اllah taasaa difaac noqon lahayd soo ma nu qiil taa u raadin lahayn lakiin taasi inay xaaraan tahay oo dembi weyn ay tahay oonay u banaanayn oo waajib ku tahay an yaxkum bima anzl اllah nusarix bidalik meel walbana waa ka sheegayna taas lakiin waxaynu ka hadlaynaa xukum mas'aleynu ka hadlaynaa maxay kaga duwan masaaisha kale ee shacabka ku tacaluqa hadduu yimaado mid zunaada gaalaysiinaya oo bizina ku gaalaysiinaya oo aynu ka diidno aynu radino miyaa layna odhan karaa dadka sinaystaa difaacisa ma difaaci sinadu waa xaaraan waa faaxisha waa shay qabiixa lakiin masale sharciya baynu aynu hadda ka hadlayna sideedabana in eh, masaa-isha sharciga ah qaab cilmiya looga hadlo ayaa aada iyo aada muhiim u ah ee qaab caadifiya in looga hadlo marnaba ma banaana iska ilaali weligaana inaad masa masaail xukm masaa'il الsharciya inaad ku binayso caadifad iyo xamaas iyo wixii lamida oo masalada aada kuula weynaata aad xukum weyn u doondoonto adoon shareecada eegin masalada adiga kula yarna xukum yar inaad u doondoonto adoon shareecada eegin adiga laftaada noqonaya xaakim bigayri ma anzla اllah adiga laftaada noqonaya xaakimu bigayri ma anzla اllah iska ilaali marka way xaaladda labaad fadl magacaa a liibaan maa sha allah liibaan faalix ba haye nacam an yakuna اlxukm bigayri ma anzla اllah saadira can hawa الnafs yani laa can istixlaali walaa juxuudi walaa taswiyati walaa tafdiili walaa tabdiili inaanu itiqa an laa yakuuna naatijan can ictiqaadi qalbi qofkan ictiqaadkii qalbigu wuu sugan yihi wayactaqid wujuba alxukmi ma anzla allah wataxriim alxukm bgayri ma anzl lah wayactaqid afdaliyata xukm اllah walaa yubadilu xukm allah wmaca hada yaxkum bgayri ma anzl lah limaada yaxkum bgayri ma anzla اllah waxay noqon kartaa inuu rishwo qaatay waxay noqon kartaa qaraabakiil waxay noqon kartaa marka ashkaasta xukumaya laga hadlaya waxay noqon kartaa colaad qofka u hayo uu xukumayo waxay noqon kartaa eh, khawf min unaasin aakhariin suuli sheekh bin inuu baqayo isleeya shacabkaa kuu kici kursigaa lagaa tuuri ama dowlado kaa xoog weyn ayaa ku qabsan doona dacfu liimaan bay ka dhalan kartaa sida cusaat lmuslimiinba macaasida kale ay u sameynaya iyagoo xaaraannimadeeda aaminsan nooca xukunkiisu waa maxay haye kabiira min kaba'ir الdunuub kufru duna kufr iyo kufru asqar intabana ahlu الsuna way ku iطlaaqaan wa hada ijmacu ahli الsuna bila khilaaf eeg masaa-ishaa fududaysanina ninka murmayee doodaya waxaad ku tiraa aslu اxukm bgayri ma anzla maxaad ka aaminsantah hadduu ku dhaa waa kufri akbara ka keen min الصaxaabati wالtaabiciin wa min culamaai الsuna kutubtooda ka keen annagu waxaanu kutubtooda ku haynaa sidaa iyo qowlka kaa khilaafsan ee wax ku gaalaysiinaya inuu yahay qowl khawaarij hadduu u boodo qawaaninta i kaadi kaadi qawaaninta asl masala horta ka hadal waadix ma asl masalaha hadduu kaala soo tallaabo u haahdo ma alxukm gayri ma anzla lah asalkiisu waa kufri asqara kabiira min kabair الdunuub laakiin qawaaniinta ayaa gaalnimo sideeda u ah iyadoo markaa doodeeda u guura lakiin asl masala idinkoon isla idinkoon isla meel dhigin farac kamida furuucdii masalada kala murmin qofka di kale doodu ma tooseyso waadix ayib suuraha xaaladda saddexaad aye alxukm غayr ma anzl alى jiha tashriic الtaqniin ayib xukm غayri ma anzla la buu sameeyey waxa ula socota xeerar inuu u samaystay xukumkaa xukumka ilaahay aan ahayn ayuu xeerar u samaystay iyo qaanuuna hadduu ictiqaad kufri la socdo taa ka warrama ya dee waa asalka inu celi de waa kufri akbara bilijmac soo ma hadduu xaakimku wax kale ku gaaloobo ka warramo ooba xaakim ilaahay caaya ama diinta caaya de w gaalnimo kaleu ku dhacayba dee ama waa xaakim raafidi ah ama nusayri ismaaciiliya ama waa xaakim calmaaniya oo le diintu nolosha shaqo kuma leh noloshu way ka madax banaan tahay diinta waxaasoo dham sooda gaalnimooyin lakin waxanu ka hadlaya mjarad mujarad masala taqniib xukm gayri ma anzl اlah oo qaab eh, qaanuun samayn iyo xeerdejine ay la socoto waxaa lagu weydiin karaa baarlamaankan xeerarka sameynaya xukunkoodu waa maxay hadduu xeerkoodu shareecada waafaqo ama aanu khilaafsanayn taasi dhib ma leh hadduu khilaafana de waa maslada hadda aynu ka hadlaynaba marka halkaa tahwiil baa lagugu samaynaya argagixiso waxaa lagu odhanaya nimankan xeer bay dejinayaan xukumka ilaahay baa iskale xukumkii ilaahay bay qaateen waxbay xalaaleynayaan waxbay xaaraantimeynayaan sharcigii ilaahay bay bedelayaan oo masaaishii maxalu ijmaaca ahayd buu qofku iska soo jiidanayaayo maxalu nisaaca uu soo jiidanaya halkii la haystay waar muran kama taagna qofka sharciga ilaahay bedela in waxaasi kufrigu yahay laakiin tabdiilku waa maxay qofka xalaashanaya wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey kufrigiisa muran kama taagan lakiin goormaa la odhan karaa istaxal mujarad mukhaalafa ficliya baa istixlaal ah lagu gaaloobo wuxuu ku odhanayaa mushariciin bay noqdeen iyagaa wax sharciyeynaya xukumki ilahay bay qaateen xukumka ilahay qaateen waa maa xukumka ilahay in la qaatiyo in la khilaafo waa kala laba xukumka ilaahay qaadashadiisu waa inaad tira anaa xalaalin anaa xaaraantimeynaya markaasaad halkii ilaahay isjoojisay taasina waa kufri soo ma shirkun abar shirkun fi rububiyati wey markaad leedaha waxbay sharciyeynayaan sharciyeynta maxaad uga jeedaa waxaad uga jeedaa yuxaliluuna wayuxarimuun haddaad saa uga jeeda taasi waa kufr mise waxaad uga jeedaa mujarad xeer bay sameeyaan sharcigii ilahay khilaafsan taasi waa tii aynu ka hadlayna waayo masalada hadalkeedu aada buu u badan yahay waxaynu tilmaanay culimada ahlu sunnaha ee casrigani halkay mareen wax aslu xukm kayri ma anzala lah masalada lagaga duwo xukum kale lagu siiyana oo nasa ama ijmaaciina ma jira baynu ihi iska ilaali in lagu soo qaato ijmaacaadka ku saabsan istixlaal iyo juxuud iyo tabdiil iyo tafdiil iyo suurada ka hadlayna maaha taas hadday kuwaasi raacaan maxalu nisaac maba ahaba ee ka waran nin xeer sameeyey sharciga khilaafsan inta aad sheegtayna ka maran maa xukmuhu masaladaynu ka hadlayna waa taas marka iska ilaali in aqwaasha culimada ijmaacaadka soo naqilayaan nusuusta masaa-ishaa suwarkaa kufriga ku saabsan in halkan laguu soo qaato iska ilaali anuu kaa kama hadlaya kudhakaas wixiisu inuu kufriga gaalnimo yahay in war isku waafaqsan maxalu nisaac maha kaas inay kuwa xukaamtani yihiin sug xaakimkaad ii sugto anahu yastaxilu اxaraam aw yuxarimu اlxalaal ama yajxad xukm allah ama yubadil xukm allah ama yufadil xukma gayr اllahi calى xukm اllah ama yusaawi xukm اllahi wa xukma gayrihi kaad ii sugto waxa uu ku dhacay waa kufri laakiin mid aanad sugin mujarad inuu xeer ama qaanuun masaaisha qaarkood u sameeyey ma lagu gaalaysin kara mise looma gaalaysin karo masladakan waa taas wadaxa lakum lmawduuc maydin cadday ya markaad u fiirsto kutubta masalada laga qoray qolooyinka masalatu taqniin iyo atashriic alcaam bay ka cabiraan taasina sax maaha ma jiro xaakim jamiic almasaa'il alatii yaxkumu biha xeer u sameeyey sharciga ilahay khilaafsan xukaamta o dhan khalaطuu camala صaalixا wa aakhara sayiئa waxaana shareecadii bay ka raaceen ay ku waafaqeen waxaana shareecadii bay ku khilaafeen marka waxay ka mid tahay tahwiilka dadka argagixinta dadka lagu sameeyo in la ihaahdo sharcigii oo dhan bay intay duuduubeen halkaa iska dhigeenoo dabeetana sharci kaley samaysteen ayna yuujad hada dowladda sidaasee islaam sheeganaysaa xaggey ka jirta bal aduu kawaatan sharciga ilaahay tawxiid buu ka bilaabmaa salaadaa sharciga ilaahay kusoo xigta sekadaa ku xigta soomka xajka intaasiba dhulka islaamka way ka dhaqan galaanoo dowladaha jooga way dhaqan geliyaan qisaastii dhulka islaamka in badan baa laga fuliyaa xuduuddii dhulka islaamka in badan baa laga fuliyaa munkarkii khamrigii baa la xaaraantimeynaya lala dagaalamaya zinadii baa la xaaraamtimeynaya m diintii ilaahayn maxaad marka u odhanaysaa diintii ilaahay bay duuduubeenoo meel iskaga tiiriyeen oo <laughs> wax kale ayay qaateen oo arrin aan waaqici ahayn taasi qodobaynu sheegnay aynu nidhi qodobadaa marka la eego wax cad oo lagu kala tafriiqiyo alxukm bigayri ma anzala lah min gayri taqniin iyo alxukm bigayri ma anzala lah maca taqniin ma jiro qodobada maxaad ka xusuusantay haye adu hore u jawaabta dacaha ligayrik fadal ah, ilaaq selafka miyaad selafkii ka haysaan iyagoo kala qaadaya xaala taqniin iyo xaalatu cadam taqniin aqwaashooda maxaad u awileysaan bilaa daliil ood u odhanaysaan alqadiya almucayana bay ujeedaan maxaa u daliila alqadiya almucayana inay ujeedaan way ilaaqeen waana tacmiimiyeen laba man habata islaamu biyaqiin laa yuzaalu canhu bishakin aw danin aw ixtimaalin qofka islaamnimadiisu si lahuba ay usugnaato oo muslim lagu ogaa lagama saari karo islaamnimadaasoo inuu gaaliya laguma xukumi karo iyadoo arintaa lagu dhisaya shaki ama wax ixtimaala maxaanu sheegnay waxyaabaha qolooyinkani ay ku dhisayaan eh, takfiir alxukaam bilqawaaniin inay tahay ixtimaalaat yani haddaanu eh, xalaashanayn maxaa u geynaya dee waxaa lagu odhan karaa kan macaasida samaynaya iila iilata cumrihi intuu noolaa oo dhan haddaanu xalaashanayn maxaa u geynaya baa lagu odhan karaa sooma macaasida kaleba arintaa lafteeda way kusoo arooreysaa qadiyat اxukmi oo qura ku koobnaan mayso marka waxaan le waa ixtimaal inuu xalaashanayo lakin ixtimaal qof kuma gaalaysiin karno inagu asalkiisi baynu ku baaqi yeelayna sheekh بn cuthaymiin ma xusustaan muxuu ku dhisay inay xalaashanayaan ama sharciga ilahay ka fadilayaan laba erey buu isticmaalay haye dhanni iyo ixtimaal soo ma markaasuu weliba sheegay inuu ixtimaal kale jiro wax kale oo isagoon xalaashanayn sharcigana ka fadilahayn ku kalifi karaa inuu jiro waxaa kaleo maxay uhi aye khawfa min unaasin aakhariina aqwa minhum isagaaba ixtimaal geliyey soo ma marka laa yajuusu takfiiru muslimiin xukaaman kaanuu aw maxkuumiin bidannin aw ixtimaalin aw shakin laguma gaalaysiin karo alasu baqaau ma kana calaa ma kan kii muslim ahaa inuu muslim yahay baa yaqiina yaqiintaa yaqiinun baa suulin karta aye ayru aye fadl ha صaxiix aladi yaxkum biاlqawaaniin kufrigiisa nas iyo ijmaac midnaba uma haysaan haddana ijmaacaad baanu haynaa ibnu taymiya ijmac sheegay man xalala alxaraama almujmaca calayhi wa xarama alxalaal almujmac aleyh wabadela sharca almujmac caleyh fahuwa kaafiru biijmac lmuslimiin ka warrama aye sheekh noo kaadi baanu leenahay sodiga istixlaal nagula noqday istixlaal ma inagaa isku haysaneba so niga hore usoo maray maxalu nisaac ba mu ahayna haddii ay noo sugnaatay inuu xalaashaday naxnu macaka inuu kaafiriyey laakiin midaynan xalaashi ka haynin baynu ka hadlaynaa xalaash wuxuu ku sugmana horaynu soo sheegay hadalka wuxuu soo qaadanaya ibnu kaiir ee ku saabsanaa yaasiqii tataarka jinkiis khan ee wax ku xukumi jireen kaasina muxuu ku saabsanyey baynu nihi suura tabdiil qawaaniin sharaa'ic kala duwan ay ka soo qaateen oo ilaahay u nisbeynayaan ba maca dalika kanuu yufadiluuna dalika calى alkitaab wالsuna sida ibnu kathiir ba uu sheegay taasuu ijmaca kusoo naqilay lakin mujarad wadcu mujaradu wadci qanuuni yukhaalifu sharc ayaa lagu ijmaacay kufrigeeda cid culimada kamid oo tiri ma jirto laa yuujadu dalik nasna ma jiro hadduu ha nas baa jiro waman lam yaxkum anzl fa ulayka hum lkaafiruuna meel fog baa u soo socotaa baynu leenahay xukm ayri ma anzl lah waa kufri lakin ma abar ba mise waa aar hadduu idha waa abar halkaa noo fadhiisaan lena adigu halkii khawaarijta taagantah hadduu idhaahdo waa asqarna dee sidaad aayad kufrulasqar ka hadlaysa saad ugu daliishanaysaa gaalnimada xaaki bigayri ma anzla lah war waadixa ma ayb masaladan ku saabsan qawaaniinta iyo xukunkeeda sheekh اalbani un baa sidaa ku tegey aye iyo sheekh ibn baz sax iyo iyo culimadan ka soo naqilnay maad ilowdeen haye ya albani sheekh albani de waa kaynu ka bilownee haye a bdman bn asan cabdulaif dhe cabdulaif bn cabdiraxman bn xasan iyo kale aynu ka soo naqilay aye sulayman bn saxmaan mucaliqa calى kalaami sheekh cabdilaiif sheekh bn cuthaymiin asalkaa miyuu khilaafsanyah xukm gayri ma anzla lah qanuun ha la socdo ama yaanu la socon in istixlaal iyo juxuud iyo aduu ictiqaad qalbiga kufrigii markuu la socdo in lagu gaaloobay miyuu khilaafsanya asalkaas aye ma khilaafsana waxay masaladu ku khilaafay culimada kale de haye qaabku ugu khilaafay iyada iyadun baabaynu ka hadlayna haye nacam laftiisu waxa ku gaalaysiinaya waa ictiqaad qalbiga lakin wuxuu leeyahay wadcu lqanuun ilcaam baa daliil u ah ictiqaadkii kufriga ahaa o istixlaalkii ama tafdiilkii inuu joogo marka asalkii ma khilaafsano soo ma ayib wamaca dalika maxaynu ka soo naqilay yanaa fatwa mutaakhira masalada tafsiilkii laftiisa uu ku sameeyey waxaad ilowdeen sheekh maxamed ibrahim oo sida durar saniya ku taaliyo fataawadiisaba isaguna tafsiil ku sameeyey fi masalaة اxukm bاlqawaaniin risaala taxkiim اlqawaaniin baa inta badan ayuu nidhi waa la faafiyaa iyadaana la deliishadaa daahirkeeduna waa inu wax ku gaalaysiinaya qawaaniinta lakiin fatwadan kalea ka dambeysay calaa aqali axwaal inuu masalada laba qowl ku leeyay bay noqonaysaa waadix ma adif ilaa dalika xaakimku haddii xukmuhu bigayri ma anzla اllah xaalad kufriya yahay markiiba miyaa lagu xukumaya cayntiisi inuu gaaloobay oo axkaamtii kufaarta la siinaya aye nacam waa ka saa'iri lwaaqiciina fi lkufr dadka kale arrin kufriga ku hadlay ama sameeyey ama ictiqaaday ayuunbuu la midi oo xaakimnimadu isaga wixii dadka kale cudurdaar u noqonayey yaani u diidi mayso jahli lahaa waxa weeyaan khaطأ lahaa ta'wiil lahaa walihada shekh بن cuthaymiin u fiirso markuu taxkiim الqawaaniin wax ku tagfiirinayo acyaan alxukaam اlmawjuudiin fi hada اlcasri ma tagfiirinayo xaakim اljazaa'ir markii la weydiiyey xaakim muslima oo lahu samcu waaaca inuu yahay baan u aaminsanahay buu leeyay kadalika xukaamta kale oo sida dadkan odhanaya khalaas mar hadduu xakama bqanuuni fahuwa kaafiru mar hadduu kaafir yahayna wajaba qitaaluhu waqatluh saasoo kale maaha masaladii haddii asalkeedu inay gaalnimo tahay xataa ay sugnaato qofkii ku dhacay inuu gaal yahay markiiba kama laazimayso oo qad yaqacu fi lkufr walaa yakfur inuu arrin kufriga qofku ku dhaco inuu kufriyin baa dhici karta taawiil awgii ama waxa weeyaan jahli loogu cudur ama ikraah ama khata iyo wixii lamida so waadix ma markiiba in laga ratibayo gaalaysiintiisa kadibna la dagaalankiisa iyo alkhuruuj calayhi ma aha waa maxay sababta aynu mas'alada hadalkeeda u dheeraynay sababtuma difaac can اlxukaam ba ya limaada naxnu nudaafic can اlxukaam laa yucطunana maala walaa yucطunana manaasib waxa gaarka anagu aan ku qabnaa maxay tahy manaasibna nama siiyaan haddayna siiyaanna dooni mayna xataa waqad curida dalika calayna farafadna waana naloo soo bandhigay waanan ka cudur daaran laa nuriidu lmanaasib ma doonayno wax mansib ka weyn baan ayaan fadhinaa oo waxa weeyaan tacalum اlcilmi wa tacliimuhu linnaas cilmiga barano dadkana inaan baro labadaa mansibna qalama yajtamicaan fi hada alcasr maaha inaanu aaminsanahay dowladda in laga shaqeeya inay xaaraanta maaha lakin nakhaaf calaa anfusina lafaha yagaan u baqaynaa nakhaaf calaa diinina wakadalika waxa weeyaan waxaan ka baqanaynaa mansibkan qaaliga qiimaha le inaan ka mashquulo kaa kale naga mashquuliyo hada shay waadix ayib waa maxay haddaba sababtu sababtan masaladan uga hadlaynaa waa maxay ma alxaamil lana calى اlkalaam fi hadi اlmasأala aye a ha markaa sababtu waa taas kuwaasna la ximtamaynaa miya xarakiyiinta wax ku gaalaysayen la ximtamaynaa miya yaعni xukun sharciya ayaa sidii uu noogu muuqday aan u muujinayna ko ثaaniya haye tafadl sida tii horun baad ayiday jaزak الlah khayr wax kaleenu sheegnee haye haye loo dhigayo yaعnي min radd الbaطil bay kamid tahay baad leedahay marka aqwaal baطila baa laga yihi kuwaasaynu radineyna haye غayru haye ha sax sax in la gaalaysiya ay ka fiicantay la muslimeeyo marka xadiis nebi baa ahaa Alayhi sal salaatu allahu alayh wasalam naa iyo qofka muslimka yaanu gaalaysin qofka la muslim صح من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه رجعت عليه جزاك الله خير walaalaha hore inta yidhaahdeen baad ayidi qodobkan dooniyana waad ishaartay lakin carabka kumaad ballaadhin haye ayaa loo cadaynaya sax raxmata bilmuslimiin bishabaab اlmuslimiin oo masaladaa lagu lumiyey oo bacda sanawaat markaa ay dhiig daadiyaan dhibaatoodaan jeelal galaan baraaruga oo yidhaahdo waa nala khalda haye masalada inaynu hadalkeeda ku celcelino maxaa kalifayay su-aashu saas ah inaynu caddayno taas baad ujeedaa hadi qiilat haye qadiyada hadda taagan sax markaa sababta looga hadlaya waa taas waa xadiidu saacaad leedahay haye saaxibu nabara haye maxaa ka dhalanaya markaa taas jazaak allahu khayr haye tafadal dabeetana maxaa ka dhashay khaladkaas maxaa ka dhashay tafsiirka khaldanna maxaa ka dhashay ya takfir khaldan takfirka khaldanna maxaa ka dhashay alkhuruuj cala alxukaam sa jazak lla haye aakhir wax jazaka allahu khayr haye kef muyidhi mar walba umarada kuma koobna yani waa amrun oo xukmun oo yatanaawal غayr الxukaam xataa innagayna soo gelaya soo ma jaزak الlah khayr haye weli halkan doonayay lama taaban صaxiix hada jazaak allahu khayr wa in badan waad ishaartee ninkaas u ishaar rag badan baa ishaaray lima yataratab calى hadihi اlmasأala min alfasaad اlcariid dad muslimiin in diinta laga saaro oo gaalnimo lagu xukumo dhiigoodii la xalaashado muslimiinta dhexoodii dagaalamaan kharaabkaa dhulka islaamka ka dhacay badankiisa waxaa asal u ah mas'aladan kuwa imiga ku jira kaymaha haddii la idhaahdo maxaad u dagaa maxaad dadkan ula dagaalamaysaan dowladaha maxaad ula dagaalamaysaan waxay kuleeyin wa kufaar maxay ku gaaloobeen yaxkumu bigayri ma anzala allah bay ku leeyin ku xukumayaan waxaan sharcigii ilahaynba wax ku xukumayaan walihaada waa gaalo gaalo in lala dagaalamo ayaa waajiba bay leeyihin marka masalada xalinteeda waxaa ku xidhan iyo in sida saxda ah ee xukunkeedu yahay la fahmo fasaad badan baa lagaga badbaadaya fasaad aada u fara badan xataa coleytanka culimadii iyo ducaadii xukaamta dhex maray bay sabab weyn u tahay markay xukaamta ogaadaan in la gaalaysiinayo in lala dagaalamo dhiigood in la xalaashanayo inay iyaguna dee dadkii ay sidaa ku ogaadeen ay la dagaalamaan oo qaar laayaan qaar xidhxidhaan inay dacwaddii iyo khayrkii dadka gaari lahaa hor istaagaan soo waadix maa wax su-aal ayaa ka qaba masaladaas ishkaal iyuu ku jiraa masalada ku saabsan khawaarijta khawaarijta waa xukunkooda waa la isku khilaafay ma gaala mise waa muslimiin sida raajixaana waa inay muslimiin yihiin haddaanay kufriyaad kale ku dhicin waayo saxaabada lagama soo naqilin inay takfiiriyeen cali bin abi aalib uu la dagaalamay muctaqidan islaamhum isagoo aaminsan inay muslimiin yihiin waa jira culimada qaarkood oo takfiirisay khawaarijta bukhaari baa kamida markii sida raajixa ah ee jamaahiir ahli suna ku tageen waa saas haddaanay kufriyaad kale ku dhicin inay muslimiin yihiin in lala dagaalamo khawaarijtana nebiga caleyh isalaatu wasalaam amray bal in istisaal lagu sameeyo oo gunta laga maro oo rasuulku aleyh isalaatu wasalaam wuxuu yihi lain adragtuhum la qatla caadin wathamuud hamuud haddaan kuwa is soo gaadhno waxaan u layn doonaa sida caad iyo hamuud loo halaagay macanaa kuwa xabad lagama reebin soo ma waa ummad la rogay macanaa istisaal baan ku samayn doonaayo midh iya kamida ka tegi maayo wayaan macnuhu oo nebigu alayh isalatu salaam qatlahum fi الnar waman qataluuhu fi اljana khayru الnaasi man qataluuh inay kilaabu naar yihiin buu rasuulku alayh الsalatu salaam ku sheegay sharuhum waa mustaiir caqiidadii dadkana way fasahaadinayaan wayufsiduuna abdaana الnaasi wa awطaanahum dadka jirhkoodii iyo dhulkoodiina way fasahaadinayaan khawaarijtu caqiid ahaan murjiada ka xun laakiin xagga fasaadka camaligaabay iyagu kaga darayin murjihada iyo iyo firaqa kale lihaada baa rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu khawaarijta axaadiid tiro badan uu kaga hadlay halka firaqa kale rasuulku aanu cayimin qadariyada waa maxalu khilaafa mooyaane oo xadiidka kusoo arooray culimadu ay isku khilaafeen ah, hal habata can inabiy alayh الsalaatu wasalaam am la marka laakin dee yaa la dagaalamaya arrinkaas de waa arrin u baahan in cidda u ehelkaa loo celiyo oo looga dambeeyo isla markaana dee dagaal oo dhan xataa ka kufaarta asliyiinta lagula jiro laftiisa waxaa loo eegayaa maada yataratabu caleyh ila dagaalka sidiisa loo dooni maaye dagaalku dagaalkumaha waxa weeyaan maqsuudu lidaati wax iskii loo doonaya maha liannahu dagaalku sidiisaba maslaxa maxda maaha maslaxa barax tira maaha bal waa maslaxa raajixa jihaadka markaa xaqa ahi iyo dagaalka ay shareecadu ogoshahay marka haddii dagaalka xataa kufaarta lagula jiro ay caddaato inay mafsadadiisu maslaxadiisa ka badan tahay xaaraan buu noqonaya lama odhanayo mar haddii gaal lala dagaalamayo wax kale loo egi maayo wixii ka dhalanaya wuxuu doonaya ha noqdo lama odhanayo dadka muslimiintaana in lagu loofaro lagu ciyaaro diintooda iyo caqligood iyo jidhkooda mi marnaba ma banaana waxyaabahan aadka uga murugooda waxaa kamid a maalmo ka hor bay ahayd markii qofka yidhaahda dadka muslimiinta ee falastiiniyiinta ee yuhuudda daalimiinta ah ee kaasibiinta ee muctadiinta ah ee gaalada kale ee maraykan iyo kuwo kaleba lina ay daba fadhiyaan haddii awood gaalada lagaga difaaco aan lahayn iyo aan dagaal loo sababin nafahooda iyo dhulkooda iyo nabadooda sahayda haddii dee awood loo hayaana dee waaqica ha ka muuqato oo dhulkan islaamka gaalada laga kiciyo waa waajiba qofka intaa yidhaahda oo soo hadal qaada in sulxi iyo heshiis arrinta lagu xaliyo mar haddaan dagaalkaa awood maslaxo raajixa ama khaalisa lagu keeno aan loo hayn maalmo ka hor waa munaafiq baa la lahaa kam uudiina bisababi dalik kelmadii aan khudbadda ka idhi ee ahayd intaasunbaabay ahaydba haddii awood loo hayo waa kufaar muctadiina yuhuuddii ah jihaado haddaan awood loo hayna inaan dadka muslimiinta lagu carin soo intaa may ahayn intii guda iyo dabad iyo meel walba caamatu naas ka daa wadaada ay ka qayliyeen meel walba ayi masaloan ka hadlo qaar ba waxau waxaa iska daayo qase maxaad ka aaminsantay masalo waxay noqotayna la daba qaaday bal u fiirsan maanta intii aan maalintii lahaa miyaanay dib ugu soo noqon markaasaa intii maalintii aan lahaaba maanta nasri lagu sheegaya maalintaa qase dadka muslimiintu way iska deganaayeen guryahoodu way u dhisnaayeen yuhuuddu dabadday ka joogtay nafo badan oo maanta go-ay oo ciidda hoosteeda maraybaa maalintan noolaa waxbarashadii baa socotay ganacsigii baa socday dacwaddii baa socotay intaasi way jirta soo ma sabca octoobar toddobadii octoobar sulxina wuu jiray iyo heshiis dee xabad joojin oo yuhuudda ay kula jireen markaaba markii qase sidaad aragteen loo galay muslimiintii aalaaf mualafa la dilay darxumo ay u dhammaatay dadkii muslimiinta ahaa waxbarasha ay istaagtay dacwadi ay istaagtay masaajidadii goobihii cibaadada gaalada ilaahay ka xishoonayna ay burburiyeen ayaa intaa dabadeed heshiis lala galay heshiisa aynu isdayno xabadda aynu joojinno aynu kala bedelanana maxaabiista iyo dadka la haysto mar haddii heshiiskaas marka heshiiska maxaa loo galay ila muslim gacan sareeya oo gaalada la jihaadi karaya intuu jihaadka iska daayo ma galo eh, sulx maca alkufaar iyo xabad joojin lama galo dee jihaadku waa inu socdo alhijratu waljihaadu maadiyaani ilaa qiyaami saaca fii xaalati dacfin bay muslimiintu galaan heshiisyada noocana soo ma marka maanta haddaad tidhaahdo maxaa heshiiska kalifay maxaa jihaadkii loo wadi waayey oo qasab uga sii socon waayey waxay ku odhanayaan dee tamar baan loo hayn oo anagu waa intaasu maal haddaan tamar loo hayn marka horeba halaga daayey ma lahayn tamar baan loo hayn soo tamaanta heshiiska keentay ma marka ma waxaynu doonaynay intii jirtay intaynu baabiino dad badan inaga dhintaan qaar badan la dhaawaco dhulkeenna la baabiiyo heshiiskii markii hore baynu haysanay aynu dib ugu noqon qasdiguma intaasu ah dadka muslimiinta ee filistiiniyiintaa iyo kuwa kaleba waa walaalaha iyo muslimiin oan u damqanayna biduun shak aadna waxaa dhibaya uu noo dhibaya laakiin taa macnaheedu maaha cidda dhibaato usoo jiidaysa in aan la odhan karin waa khalada kada mana aha qofka idhaahda ruuxaasi muslimiinta dhib buu ku keenayaa dan iyo maslaxo uma ahe ka daa inuu gaalada la socdo macnaheedu maaha waxyaaba aadka u khaldan bay maanta ka mid tahy in lagu odhanayo imaa inaan sida sidan anigu aan wuxuu wada inaad waafaqdo wa imaa inaan kugu shaambadeeyo inaad yuhuudda la socoto ood jeceshahay yuhuuddu inay muslimiinta ka guulaystaan yaa akhi itaqi illaah saad ku ogaatay annanii uxibu intisaar alyahuud cala lmuslimiin saad ku ogaata bal wallahi nuxibu an yantasir almuslimuun cala alyahuud wacala gayri min alkufaar lakin waxay leeyn ariiqatu nasriga aynu maro maanta haddaad soo hadal qaado aad tidhaahdo muslimiinta guud ahaan dacfiga waxaa u sababay bucduhum can diin illah fii filistiina aw gayriha tasliid lkufaar calayhimna taasaad sababtay oo nebigaa sheegay ur idaa tabaactu bilciina waأkhadtum adnaab اlbaqr waraditum bالzarc wataraktum اljihaada fi sabiili الlah salط اllahu عalaykum dula laa yanzicu cankum xata tarjicu ilى diinikum muhabit baa tahay baa lagu ohanaya dadkaad jihaadka ka fadhiisinaysa war kama fadhiisinaye jihaadka siday ugu guuleysan lahay baan ka hadlaya waxaanan sheegaya maanu xadiid nebi ahayn miyaanu nebigu alayh الsalatu salam aanu sidaa odhan ilahay ma odhan in tansuru اllaha yansurkum taasi waa quwadii iyo awooddii macnawiga ahayd oo muslimiintu aanay xaqiijin haddii kale nasriga ilahay ba heli lahayn oo ah tamasuk bidiin diin dadku inay qabsanay ku dheganaadaan alquwa almaadiyana muslimiintu halay ka taagan yihin de way muuqataa marka hadduu qofku idhaahdo xataa waa hadalkiisu khalad buu noqon karaa lakiin hadday isaga loo muuqato ka waran xaaladan muslimiintu inaan isbixinayn oo dagaal aanay geli karin waajibku uu yahay inay dagaalka iska daayaan oo ay diyaar garoobaan diin ahaanna u diyaargaroobaan garoobaan ahaanna u diyaar maxaa taa la yaabay maxaa sulxigii culimadu ay sheegayeen markii hore ay sheegayeen uu xaaraan u ahaa dembina u ahaa munaafiqnimo u ahaa yuhuud jacayl u ahaa maanta xamaas ay samaysayna nasri uu ku noqon wallahi waa arrinta aniga iga dhaadhicida talaacub bicuquuli الnaas markii intaasiba baaba-een ayay sulci galanaye waa nasr intasara almuslimuuna fii gaza waayo markii hore intaa midnaanu ka baabi'ina ay haysteen qofka yidhaahda iyagoo bad qaba sulxi ha galaan oo heshiiska iyo tuurtuurkan aanay waxba ku keenahayn ha iska daayaan waa munaafiq waa muxibu lilyahuud waa muslimiintu necab yahay gaaladii inay guulaystaan buu doonayaa ma hataani albaan baun tajur wa ukra laa tajur waxay labadan baood ee midna ay wax jaraysa midna aan waxba jarahayn dadka caamatu naas baa la caadifadeeyaa masaaisha noocaasa saa lagu kiciya laakiin waxaa la yaab le dadkii iyagu diinta fahmaya culimo lahaa alabatu cilmi laha ducaad laha in iyagana mawjada noocaasi ay qaadato oo caadifada noocaasa ay axkaamta ku saleeyaan iyo mawaaqifta nasأl اllaha subxana wa taعala aلthabaat wالnasra lilإslaami wاlmuslimiin وan yaqhara wayuhlika اlkafiriina wاlmushrikiin slى اllah عalى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabihi aجmaعin